la nasbiyey maxalan waa agga maalka xagga maxalka laga nasbiyey isnataa casrata kelimatan waa laba-iyo toban kelimo damiirka maxalka laga nasbiyey waa laba-iyo toban kelimo iyeeya aniga haddee i yahay hadda waa lafdigii ee waxaa loo soo qadara caamil nasbiyo ah. maa akramtaniyo ma adan karaamayn ilaa iyaaya anigaad ikaraameyday isimkii waxaa ah iyaada iyaa ah isimka ya-da dambena waxay tadullu cala almutakalimi waxda ah, waxay tusaydaa waxaan rabaa cala takalumi waxda cala takalum ay tusayda takalum ay tusayda waxaad leedahay isimka waxaa ah iyaada yaada keligeedoo ka dhammaydana maxay tusee takalumay tusee takalum ah, hadlid sidaasa wa iyaana annaga marka waa lilmutakalimi wa macahu kayruhu aw ilmucadimi nafsahu marka waxaa loo soo qadara ficil nasbiya maa akramtaniyaho maadan karaameyn ilaa iyaana annagaadna karaamayd ka iyaadiya isimka isimku waa iyaada keliya kaasaa mafcuulkiya naaduna waxay tusaydaa liltakalumi wa iyaaka niyahow adiga cidaan ahayn maanan karaamayn ficlaa loo soo qadaraa maa akramtu anuu maanan karaamayn ilaa iyaaka adiga maahan ka iyaada isimkiiyo mafcuulkiya kaaftu waa xaraf oo tadulli tusayda lilkhiaab khitaabay tusaydaa qof lala hadlayo keligiisa waiyaaki maa akramtu anugu maanan karaamin ilaa iyaaka adiga maahna gabarya iyaada isimkiiyo kaaftu xarfulkhitaab waiyaakumaa labadiinaan cid aan ahayn anugu ma karaamayn waiyaakum raggiinaan badan cid aan ahayn maanan karaamayn waiyaakunna dumarkiinaan badan cid aan ahayn maanan karaamayn waiyaahu ninkii keligiisaayo maqnaa cidaan ahayn ma aanan karaamayn maa akramtu soo qadaro darabtana maa akramta dheh taada markaan sidii la rabaa loo shaqli karaa maa akramtu ma aanan karaamayn ilaa ninka maahane wa iyaahaa wamaa akramtu ma aanan karaamayn ilaa iyaahaa gabadhii maqneed maahane wa iyaahumaa akramtu ma aanan karaamayn ilaa iyaahumaa maqnaaye laba mudakarana waa noqon karaan laba mucanafana waa noqon karaan isimku waa iyaa humaada ka dambayda waa xaraf mar haddii iya ay meesha timaado isimka waxa ka dambeeya waa xaraf wa iyaahum raggii badnaa oo maqnaa waxaan ahayn maanan karaamayn wa iyaahuna dumarkii badnaa oo maqnaa wax aan ahayn ma karaamayn fa haadihi damaa'iru damaairtaasu laa takuunu ma noqoto ilaa mafcuulan bih wax aan mafcuul bih ahayn ma noqoto damaairtaasu weligeed arkimayda iya iya oo mafcuul bihi waxaan ahayn ku timid mafcuul bi keliyahay noqotaa damaairtaas naxw iyaaka kaligaan ilaahow nacbudu ku caabudayna waa mafcuulkii nacbudiyo soo hormaray iyaadu kaaftuna waa xarfu khidaab nacbud waa ficil mudaaric marfuucu litajarudi min annaasib aljaasimu calaamatu rafci damatu daahiratun fi akhir wafaacilu damiiru mustatin wujuban taqdiiruhu naxnu iyaakum idinka keligiin miyay kaanuu ahaayeen mushrikiintu yacbuduuna kuwa caabuda malaa'ig wa yowma yaxshurum jamiican uma yaquulu lilmalaa'ikati ahaaulaa iyaakum kuwaan aakhira la soo taagaya markaasaa kuwii malaa'igta caabudi jiray ainta inta la taagaa la leeyahay kuwaanu malaa'igey midinka idin caabudi jireen subxaanaka anta waliyuna waxay leeyiin ilaahu nuqsaan iyo in cid lagula caabudo shariik lagu yeelo waad ka nastaan ah. annaga nama caabudin maxay caabudi jireen jinniga jinniya caabuday ahaa ma malagay arkeen shaydaanaa yidhi malaa'igta caabuda waa dad aad u qayr badan ha malaa'igta waa qiimo badan yihin ilaagtiisay darajo weyn kuleeyihiin caabuda shaydan ee malag miyuu arkay qofkaan ah. malag muusan arag malag ma dhihin caabud ilaah ma dhihin caabud malag ma uusan arag shaydaana u meeriyey oo yidhi malaa'igta waa aad u fiican yihin cadow si ay kuugu shafiicaan ilahay agtiisa bal kaanuu yacbuduuna aljinna aktaru bihi muminuun iyaakuma idinka keligi inay kaanuu ahaayeen mushrikiintaanu yacbuduuna kuwa caabuda fiiri idinka keligiin marka iyaakum waa mafcuul bihi muqadama yacbuduunadaas dambe mafcuulkeedii wey yacbuduunada dambayda mafcuulkeedii oo soo hormaro kaanada xataa ka soo hormaray kaanana waa ficil maadi naaqis wowdaas waa isimkii kaana yacbuduuna waa afcaal khams waa ficil iyo faacil isla socda waa afcaal khams marka yacbuduuna oo ficil iyo faacil ah iyo mafcuulkeeda jumladaasaa abarkii kaana jumladaasaa qabarkii kaana halkan qaacidan uu siinaa damiir sidiisa waxaa loo dejiyey hadalka in la soo gaabiyo hadalka in la soo gaabiyaa damiir loo dejiyey waa inaad ogaato maxaa damiir loo dejiyey damiir waxaa loo dejiyey liiqtisaari اkalaam hadalka in la soo gaabiyo waa o labo damiirka mutasilkaa iyo midka munfasilka waxaa gaaban oo xuruuf yar midka mutasilka damiir marka hore sidiisa waxaa loo dejiyey liqtisaar اkalaam damiirka mutasilka iyo midka munfasilkan ayaa gaaban midka mutasilka idhan hadday sidaas tahay adoo heli kara damiir mutasila mid munfasila lama imaan karti laguma ogola ilaa fii mas'alatay maahan dhegaysa qaacidadaasuu ku siina marka wuxuu ku yidhi wa mataa waqtigii amkana uu suurto galo an yu'taa in lala yimaado bidamiiri damiir mutasilan xaalo uu yahay mid caamilkiisa la xidhiidha falaa yajuusu ma banaano an yutaa bihi in lala yimaado munfasilan xaalu yahay mid caamilkiisii ka soocan damiirka hadduuma suurtogelayo in lala yimaado asagoo mutasil ah ma banaano in asagoo munfasila lama lala yimaado ma banaano asagoo munfasila in lala yimaado marba hadduu suurtogela asagoo mutasila in lala yimaado sababtu waa maxay damiir waxaa loo dejiyey liikhtisaari اlkalaam لأنa mbنى الضميir عalى الاktiصاar والmutasilu أkصر min الmunfasil mutasilkaana ka gaaban munfasilka شharxa kuugu dara inta waay falaa يجuuز ma banaano an yutanelaya bi damiirka munfasilan xaal mid socmay can caamilihi caamilkiisii ka socmay isagoo caamilkiisii ka socmay lalama imaan karo falaa yuqaalu lama dhigi karo fii naxwi qumtu anaa istaagay ir hadda qumtu waa ficilga faacil faacilkii waa damiir muttasil ah soo maaha munfasil lagama dhigi karo ama dhigi karo qaama ana ma la dhigi karo ma banaano ta munfasil ka dhigto ma dhigi kartid ficilkii faacilkan kala faslina qaama ana maxaa yaha ana iyo ta'da yaa gaaban ta'da gaaban ta'da waa hal xaraf anana waa laba xaraf soo ma jeedin marka ma banaano ma banaan ana waaba saddex xarafba saddex xarafba wey soo ma jeedin ta'duna waa hal xaraf marka adoo hal xaraf heli kari saddex lagaa yeelima qumtu aad leedahay waa hal xaraf marka qaamacana lagaa yeelima walaa fi akramaka ma dhihi kartid akrama iyaaka fiiri akramaka fiiri mafcuulkii waa hal xaraf soo ma jeed kaaftaas keligeed wey iyaakana waa afar marka ma in la yeeli maxaa ila damiir waxaa loo dejiyey hadalka in la gaabiyo wاlmuttasilu aksaru min almunfasil laba masaluu ka soo reebaya Ah, oo isagu hal masale iskugu soo gaariyey hal qaacidana aan u wada sheegi doono ilaa fii naxwi salmihi aniga ninkii iweydii wa kuntuhu anugu ninkiiyaan ahay labadaas un maahane labadaas maahane inta kale lama ogola lakiin labadan waa loogoliya salmiihi salmii aniga iweydiihi ninkii ah, wa kuntu anugu waxaan ahay hu ninkii labadan waxaa la ogol yahay adoo mutaصil heli kara oo nucan ugu dhawaaqi kara salmiihi kuntuhu inaad faslido fayajuusu waxaa banaan alfaslu faslin ayadda noqoshee naxwu salmii aniga i weydii iyaahu ninkii wa kuntu anigu waxaan ahay iyaahu ninkii waa banaanta marka fiiri halkaas qaacidaa leli damiirka lagu leeyahay waxaa kuugu banaan fasli iyo wasli damiirka lagu leeyahay waxaa kuugu banaan wasli iyo fasli qaacidu leeyay waxaa leedaha an yakuuna aaniya damiirayni laba damiir mid ka dambeeya waa inuu yihi an yakuuna aaniya damiirayni awaluhumaa acrafu min aani awaluhumaa acrafu min ahaani walaysa macruufa saddexdaas qaydaad u yeelay waxaa leedahay an yakuuna aaniya damiirayni damiirka lagu leeyahy hadaa rabtana fasli haddaad rabtana wasli haddaad rabto fasli oo ka soc haddaad rabtana wasli oo xidhiiri maxaa leedahay an yakuuna aaniya damiirayni laba damiir kan labeeyo waa inuu yihi oo ficilkaa laba damiir la xidhiirtaa an yakuuna aaniya damiirayni hadda fiiri salmihi yadu soo damiir maaha haduna soo damiir maaha midka dambeeyo hadaa wey midka lagu le haddaad rabto fasli haddaad rabtana wasli marka waa in ficilka lada kuntuna ir kuntu taadu soo damiir maaha kuntuhu haaduna soo damiir maaha marka ficilka marka lagu leeya hadaa rabtana kaasl hadaa rabtana wasli an yakuuna aaniya damiirayn damiirka lagu leeya labadaa kuugu banaan laba damiir midka dambe waa inuu hadda waa hada salmihi haada ku jirta iyo kuntuhu haada ku jirta wey o waa hal qayb awaluhumaa acrafu min aaniya labada damiir mid ka horeeya waa inuu ka macrifo badan yahay midka dambeeya hadda fiiri salni mid ka horeeya waa maxay waa damiir mutakalim kan dambeeyana waa damiir اlgaa'ib yaa macrifo badan mutakalim awaluhumaa ah, acrafu min aلثaani labada damiir mid ka horeeya waa inuu ka macrifo badan yahy midka dambeeya walaysa macruufan mid walaysa marfuucan damiirka dambena waa inuusan marfuuc ahayn hadda kuntuhu haadaa ma marfuuca maaha waa kaana qabarkeedii waa mansuub fii macala nasbin wey haye salniihi haadaas ma marfuuca maya waa fii macala nasbin maxaa waa mafcuulkii labaadoo sahla saala lama mafcuul qaada marka khalaas qaacidadaas mar haddaad hesho wasli iyo fasliba waa kuu banaanya saddexdaas qayd haddii la isla helo damiirka lagu leeyaha waslina waa kugu banaanya waa wasli kartaa faslina waa kugu banaanya maxaa nidhi an yakuuna aaniya damiirayni awlhumaa acrafu min ahaani walaysa marfuucan saddexdii qayd ma ku hayda laba damiraa isla xidhiirta salnihi damiirka labeeya oo haadaa wey kuntuhu laba damiraa isla xidhiirta midka dambeeya wey midka lagu leeha darabtana wasli darabtana fasli awalhumaa acrafu min ahaani damayrtu say u kala darajo badan yihiin fahmidii aan fahnay waxbay noo tartay soo ma jeed hadda mid ka horeeya kan dambeeya ka macrifo badan maxaa labada misaalba kan horeeya waa mutakalim kan dambeeyana waa haa'ib walaysa marfuucan mid ka dambeeyana waa inuusan marfuuc ahayn mid ka dambeeya marfuuc maaha waa fii macna nasbi kan horena waa mafcuulkii labaadoo sa'ala kan labaad kuntuhu ku jirana waa khabarkii kaana khabarkii kaana wey waa fii macna nasbi qaacidadaas waa laga gudbay qaacido kale wuxuu ku yidhi wa alfaadu damaairi damaairta alfaadeeda kulluhaa dhammaanteed mabniyatun waa mabni marka markii lagu dhahayey marfuuc mansuub majruur maxaa loola jeeday maxala loola jeeday maxala loola jeeday wuxuu ku yidhi wa alfaadu damaairi damaairta alfaadeeda kulluhaa dhammaanteed mabniyatun waa mid la bineeyo laa yadharu kama daahiro fiihaa alfaadaas alraab wax raab la yidhaha kama muuqdo faslun waxaa noo soo dhammaaday lixdii macaarifta midkii koobaad oo ah damaa'ir baa noo soo dhammaaday waxaan gelaynaa kii labaad oo ah calam faslun alcalamu calamkii nawcaani alcalamu calamkii nawcaani duu nawcayni laba nuuc mid u wey calam waa labo shaqseyon mid shaqsi loo nisbeeyey iyo wjinsiyu soo socdaa kuugu cadfan iyo wjinsiyu calam laba u qaybsamaa calamu shaksi iyo calamu jinsi labadaas u qaybsamaa shaksi shaksi haddaad maqasho shay meel fog ka muuqda oo wuxuu yahay aadan sugi karin muuqaalka kuu muuqdaa la ydhaha shaksi ama qofaado ama dhagaxaado shaksi waa mukul marka shaksi haddaad maqasho macnaheed waa maxay mukul wa shay meel fog ka muuqda oo adan ma neef geela mise waa nin mise waa geed mise waa bahal aad leeda marka fiiri mukunshiya ku muuqata laakiin shaygii ma xaqiijin karti sooma jeedid muuqaalkaasa waaa lahahda waxaa la hahda sawaadu اlinsaani wa gayrihi shayga mukunsha oo meesha fog aad ka arkaydaa la hahda shaksi marka hadda waxaa loola jeedaa shaksi hal cayn hal daato magaalo oo kale qof oo kale hal oo kale ri oo kale baabuur oo haddii magac gaara loo bixiyo oo kale hal shay oo gaar ah loola jeeda shaksi calam waxaa la dhaha calamu shaksi alcalamu calamkii nawcaani laba nooc wey shaksiyun mid shaksi loo nisbeeye hal hay hal shay loo nisbeeyey maxaa la yidhaha calamu shaksi wa huwa calamu shaksigii maa magac weeye wadica la maa magac weeye magacoo wudica loo dejiyey lishayin shay bicaynihi daatadiisa magacaasoo laa yatanaawalu aan ku dhacaynin hayrahu shaygaas waxaan ahayn calamu shaksi waxaa la yidhaah waa magac hal shay loo dejiyey oo aan wax kale ku dhacayn markaan idhaahno maka almukarama magaaladaas kacbadu ku dhex taalla magacaas loo dejiyey magaalo kale ma ku dhacaa maya qaahira ane magaaladaas caasimada basr ku dhacay waxaan idhi kismaayo magaaladaas xeebta ku taalla dhanka koonfure soomaaliya uu ku dhaca sooma muqdisho ani magaaladaanan joogno darsiga ku akriya inuu ku dhaca hargeysa ani magaaladaas waqooyi dhankaas u xigta ayuu ku dhacay waxa weeyaa magacaas lama lalama laha cidna lama wadaagto dhammaan shaksi kastaa magac calamuu leey adiga magacaagaba ku miisaasho sababtoo magacaaga markii la bixinayey maalan caliyaa lagu yidhahda cali hooye markay kuu bixinayso ama aabe ma waxay ugu talagaleen magac dadka ka dhexey mase magac adiga kuu gaar magac adiga kuu gaar ah, laakiin way dhici kartaa aabbo kale inuu asla wiilkiisa cali ula baxo isagoo isla magac u gaar ood ugu yeerato aad u degsato oo hadhow tawaafuqaa ah la yidhaha wa iswaafaqaya marka cali iyo cumar iyo kulligood waa aclaam oo shaksiya wey magaalooyinkii waa saas waxa weeye marka xayawaan iyo qayrkiis yacqil iyo maalaa yacqil kulli waa isku mid hal shay magaca loogu talagalay masjid keligiis masjid masjid اquba la dhaha waa masjid masaajid o ma masjid quba a la yidhaha maya hal midaa la yidhaha magacaas isagaa loo dejiyo masaajidka marka ama magaalaha loo dejiyo ama masjid ha loo dejiyo ama qof ha loo dejiyo ama awr ha loo dejiyo ama ri ha loo dejiyo ayu shay magac kastoo shay gaara loo dejiyey waxaa la yidhahdaa calamu shaqsi alcalamu calamkii nawcaani laba nuuc weeye shaksiyun mid daata gaara loo nisbeeyey wa huwa shaksigu maa magac weeye magacoo wudica la dejiyey lishayin shay loo dejiyey bicaynihi daatadiisa magacaasoo laa yatanaawalu aan gaaraynoo ku dhacayn hayrahu shaygaas qayrkiisa wadaalika tusaalihii ka zaydin oo kale wey zayd nin un baa la yidhahdaa hal ninaa aabiis ula baxay ma hooyadiis soo ma jeedi ee dadka kama dhexeey magac dadka ka dhexey miya hadda zayd haddaan idhahno waxa dhacda inta meesha fadhida midna uusa dhawaaq oo ah, in aniga layma yidha dadka kama dhexeey waa faatimata oo kale gabar gaar ah loo dejiya sida faatima binti rasuulillahi oo kale gabar gaar ah a ah, magacaan loo dejiya kama dhexeeya dumarkao dhan dumarkao dhan ma faatima la yidhaha maya cajawiga moogta cajaa'iba leeyi ha gabar kastoysan magaceeda oqoon faatima ay leeyihi magaceeda hadduu soqo faatima u leeyahy <laughs> bakistaanta iyo wiil kastoysan magaciisa oqoon maxamed ay leeyihi maxamed marka taas iska waxa weeyaan oqoon laa wax ka yimid wey kay magaciisa yaqaan magaciisa ugu dhawaaqay lakin kaysa noqon waa maxamed aa meesha u yaqaan maxamed buu ku leeyay marka taas maya magacaan loogumaba teligen dad inuu ka dhexeeyo faatima maxamed waa magacyaal shaksi loo dejiyey soo maa waa maka maka almukarama fiiri waa magac magaalo gaara ah loo dejiyey magaalooyinka kama dhexeeyo wa shadqan shadqan waxaa la yidhi ma daal aan la akrinaa shadqan mase daala la akrinaa shadqan ah. sharaxa wuxuu leeyahay qaamuuska waxaa ku sugan daal in la akrina aan dhibici lahayn ah, saasaa ku sugan soo ma jeedo marka shadqan rati magaciis wey oo nucmaan ibnulmundir uu iska lahaa ratigaasaa loo jey marka wuxuu kutusaa calamka waxaa dhici karta rati in loo dejiyo oo hadda dadka magaalada waxay moodaan geela inuusan magacyaal kala lahayn geel waa u geel saas maaha waxaa dhacdaa ninka geel hadduu boqol halal leeyahay hal walba magac u leeha hasha ama heblaanya le ama ina heblaan lehaa geel sida dadkaan oo kale waa ariga maaragtay kun iyo شhan boqola ninkaanu leeyahy ariga neef walba magacu leey saad ma ogtiin mase waa arigaad uhaysataan war maya mid walbaa magacu leey mid walbaaba magacu leey marka magacaas wax calam wey marka aclaamta sida dadku leeyahana xooluhuna u leeyahy soo ma jeed shadka markaa daratigaasaa la dhihi jira waa qaran waa qabiilo madaxeed qabiilo oo reer muraad ka mid ah ayaa la ydhaha uwaysulqarni qabiilada loo nisbeeyo wey uwaysulqarani qabiilada loo nisbeeyo wey kii oo taabiciga ahay aad u fadliga badnaa oo nabigu sala allahu calayh uu sheegay oo uu yidhi qofkii aad arka haddaad aragto xataa cumar saasuu ku yidhi aragto ii ducee bu cumar ibnu uu leeyay nabigu sala allahu alay slam cumar arkay ii duceeyey waa u wufuuddii madiine timiduu ka mid ahayoo yaman ka timid taabiciyuu ahaa marka qabiilada loo nisbeeyo wey way isu qaran taas wuxuu aha calamu shaksi iyo wajinsiyun calamu jinsi wuxuu ku cadfan yahay shaksiyunti maxaa la yidhaha calamu jinsi calamu jinsigan dhinac waaba nakira xagga macnaha laakiin xagga isticmaalkuu ka yahay macrifo meesha uu calamka ka yahay maahan xagga macnaha macnaha waa nakiro waa jinsigiisu ku faafa laakiin xagga isticmaalka ayuu ka yahay calam oo sida calamkee loo isticmaalo masaladaas waa inaa aad maskaxdaada ay ugu dhegtaa hadday xataa maskaxdaada ay qaban weydo fahmi weydo waa iska xifdine adigaa insha allah fahmi doone marka lagu yidhahdo isimkan calamu jinsiga macnihiisa ka war waxaa tira macnihiisu waa nakiro ka nakirati wey afraadoo dhan waa ku faafa haye maxaa calam loogu magacaabay calamka wuxuu kalam yahay xagga isticmaalkaad leed ah, sidii calama loo isticmaala bal inta intaas ka qabado wa jinsiyun wa huwa calamu jinsigu ma ism wey isimkoo wudica loo dejiyey lijinsin jinsigana xaqiiqa loola jeedaa ah, jinsigaasoo min alajnaasi jinsiyaalka ka mida wadaalika tusaalihii ka usaama oo kale wey magacaas usaama ah lilasadi libaaxa usugnaaday libaaxa lada maahan bahalka libaaxa ah fiiri bahalka libaaxa ah lama yidha usaamo maxaa la yidhaha libaaxnimadaa la yidhaahdaa usaamo bal tan aduu ufiirso maskaxdaada ma fahme libaaxnimadu waa macno waa macno maskaxda kaaga jiro oo aan banaanka soo istaagi karin inay saas tahay waxaad ku dareema fiiri soomaalidu nin waxay arkaan ab oo geesi ah maxay leeyihin war waa libaaxay leeyihin waa libaax ayl macnaheed waxay ula jeedaan macnihii libaaxnimada hayaa ku jira libaaxnimadu waa macno waa macno oo geesinimo iyo karti tusay di u maal dabeecad xun yahay oo doqonana waa dawacay le ninkaa hadda baalki maahan ogow waana dawaca lagu leeyay macnaa waxaa loo jeedaa macnihii nacasnimada ahay oo dawacadaa ku jirta wey idan marka magacaan usaama waxaa iskale macnaha libaaxnimada macnahaas libaaxnimadaba marka ayu asad aad aragto waa ku dhex jira markaad aragto ayu asad ayu libaax aad aragto maxaa leedahay haada usama leedahay haada usama haada usama haada maan mid gaar sida nakiradii ugu faafa afraadda asad oo dhan waa u isticmaale maxaa yeele maxaa ku dhex jira macnihii asadnimada marka magacaas usama ah magacaas waa calam oo la yidhaha calamjis waa calamjis waxaa loo dejiyey libaax ka usaam oo kale lilasadi xaala u sugnaaday wa hucaala oo kale weeye lafdigaa hucaala ah waa calam jinsiya macnaha saclamnimada dawacnimada ha loo dejiyo waa macne maahan daatada macnahaas marka waxaa dhici karta inuu ku dhex jiro asaanatan de dawcadu ku dhex jira baalkaas dawcadaa ku dhex jira laakiin mararka gobol waxaa arkeeda qof iyadoo la le war waa dawac ah. macnaheed waxay tahay macno nacasnimaa oo macnihii dawacnimada ha ku dhex jira wey qofka saasay ula jeeda marka magaca ucaala waxaa loo dejiyey ayu aclab kaasoo horbaxoo ku soo qaabila haadii ucaalaad leeda haadii ucaala mid kastood aragto fardi kasta waa u isticmaale wadu'aala oo kale weeye lidibi xaal u sugnaaday dibigu maahan dhurwaa maahan waraabe waa uubato qof kastoo ku fasiraayo ku baraaji soomaalida qaar badan dibiga waxay ku fasirayaan dhurwaag ama waraabaha dhurwaa iyo waraabe waa isku mid waana qalab iskuma eka yey waa sax waa tacbiir saxa yey haddii la yidhaha waa sax ey dibadeed haddii la yidhaha waa sax uubato haddii la yidhaha waa sax waa isku ma waa asmaadaas waa lehjado soomaaliyeed ah, maxaa kaloo la yidhaha uley waa ma sax ah, waa magac saxa marka fiiri baalkan waa ey un oo dabadda ku nool eygu u egya dabaddu ku nool yahay bahal oo dhawaan la eg maahan waa bahal yar laakiin waa bahal oo waxawa dilaac oo xayawaanka uu ka adegaya sida arag oo kale soomaalidu waa ku mubaalaqooda waxay gaarsiiyeen waxay yidhahdeen ilkaha kumaba cuno carabkiisaa ilkalaha yidhahda waxay yidhahdeen carabka neefka waa saasu carabka umarinaysaa lafacad dhinaca kaluminaa lafacad macna kolleyba waa mubaalaqan isle macnaha sida wax u laaya khatar marka ey dibadeed soomaalida qaybaa yidhahdaan qayb waxay yidhahdaan uuley kuwa waxay yidhahdaan uubato kuwa waxay yidhahdaan yey afarta magacba waa loo isticmaala ma ujeedaan baalkaasaa zigi la yidhah wax u egna maahan waraaba mi u egyi mase la egyahay marka horeba marka islamaba eg marka ayu dibi aad aragta maxaa leedahay duaala haadihi duaala leedahay magacaas afraada dibigo dhan waa ku faafaa magacaas wa ummu ciryadin weeye lilcaqrabi xaal u sugnaaday haraanka ama hangaralaha ama dabaqaroofka bahal oo waxaa jira sayn qaloocan leh oo sayntaas marka cirbadu afka kuleeyahy cirbadaasu kugu guda waa baal katara sun badan ah. marka hanraa haraan soomaalida qabal waa yidhahdaan kuwa hangara la yidhahdaan qaar dabaqalooca yidhahdaan qaar dibqalooca yidhahdaan waa un isku mid inaad fahantaan muhiima ah. soomaali maogta adaa yaqaani soomaali hooyadaa kuugu macalin cid dambe ka baramaysid laakiin adiga waxaa lagaa rabaa macnaha inaad fahamto khalaas so intaas ma fahamteen ah, khalaas duaalata way lidiid xaala uu u marka magacaas oo duaala waxaa iskala diida wa ummu ciryadin wey ka ummi wa duaalata wa ummi ciryadin ka usaamay ku wada cadfan yihin waa kasrisan wa ummi ciryadin wey lilcaqrabi xaalu haraankii u sugnaaday fiiri marka wa huwa calaamu jinsigu filmacnaa xagga macnaha ka nakirati nakiradu lamidi nakiradu lamidi oo jinsigii ku faafaya waa badan yahi waxaa ka mid a ah yasaar yasaar wuxuu calam u yahay fudaydka fajaari a ka mid a ah. fajaari faajirnimadu calam u yahay waxaa ka mid a ah bara baarinimadu calam u yahay yasaar fajaari bara kulligood waa calamujinsi waa calamujinsi fiiriya marka waxaa lagu yidhi wa huwa calamujinsigu fil macnaa macnaha dhexdiisa ka nakiratu la mid yahay لأnhu calmu jinsigu shaaicun waa mid ku faafa fii jinsihi fii jamiici afraadi jinsihi jinsigiisa afraadiisa dhammaan waa ku faafa laa yaktasu bihi waaxidu duuna aakhar ha mid ku gaar noqon ma kulu asad aad aragto waxaa ku rumoobaya usaama kulu aclab aad aragto waxaa ku rumoobaya lafdigii hucaala kulu dihbin aad aragto waxaa ku rumoobaya lafdu duaala dhammaan maxay xaqiiqadiyaa ku dhex jirta waxaa isweydiin leh haddii uu sidaas yahay macnihiisu maxaa loo leeyahay calamu jinsi waa in la fahma insha allah iri wa huwa calamu jinsigii fi lmacnaa xagga macnaa ka nakiratu lamidii liannahu calamu jinsigu shaa'icu waafaafa fii jinsihi fii jamiici afraadi jinsihi jinsigiisa afraaddiisa dhammaan waa ku faafaa fataqulu waxaa leedahay likulli asadin libaax kastoo raytaad aragto haadaa usaamatu muqbilan haadaa kanu usaamatu wey muqbilan xaal uu yahay kii soo qaabilayo soo socda sidaasood leeda waayahay su-aashaas waa in laga jawaaba maxay tahay maxaa calam loogu magacaabay haddii macnihiisu ka nakirati yahay waxaa leedahay wa inamaa sumi sharxayni dhiga hadalkaas in la arkaa waa muhiim ah, markuu yidhi fii jamiici afraadihi laa yaktasu bihi waaxidu duuna aakar kama ana nakirata naxw rajulu kadalik fakulu asadin yasduqu calayhi lafdu usaama wa kulu haclabin yasduqu calayhi lafdu hucaala wa kulu dibin yasduqu calayhi lafdu du'aala liwujuudi اlmaahiyati fii dimni afraadiha واsتعmaaل cلم الجiنس في المفrd المعayن min حayثu اجtimaalhu عalى الmاahiyةi xaqiiqaة وإنamaa sumiya maragta hayade maxaa loogu magacaabay calam hadduuba afraada ku faafaa xagga isticmaalka uu calamu shaksigii kala midi fiiriya marka wuxuu ku yidhi waa inamaa wax kale maan sharxan akrayna markaan ogo sharxa markaan akrayna waa in la dul istaagaa meesha wa inamaa wax kale maahan sumiya waa lagu magacaabay huwa calamu jinsigii naayo faacilkii sumiya waa calamu jinsiga sumiya laba mafcuulay qaadataa haddii majhuul loo bineeyey kii koobaad naayo faacilu noqona kii kalena toosay u qaadane samaa a laba mafcuul qaadata marka haddii majhuul loo bineeyey mafcuul awelkii maxay ka dhiganeen naa'ib faacil kii labaadna banaanka lasoo dhiga waa kana waa calaman wa inamaa wax kale maaha sumiya waxaa lagu magacaabay huwa calamu jinsigii calaman calama lagu magacaabay lima waa tan ciladii lijaryaanihi liajli jaryaanihi socoshadiisa daraaddeed majra alcalami calamka makaano socodkiisiuu socdaa calamka ashaksiyu shaksiga loo nisbeeyey halkee kala mid yahay fil isticmaali xagga isticmaalka waa kaasa meesha iskala mid yihiin waa kana marka isticmaalkii xoogaa kuu faahfaahina isticmaalkii uu kuu faahfaahina saddex elo oo ay iskaga mid yihiinu kutusaa wuxuu ku yidhi o fayamtanicu waxaa reebtoonaanaa dukuulu al al inuu gasho calayhi calamu jinsiga korkiisa calamu shaksiga mamnuuc way al in la gesha oo mucarifaad ma gasho al zaa'iddaa marmar waa iska gasha calamu shaksiga calamuljinsiguna waa la midoo al lama gelsho nakirada mogta alaa la gelshaa nakiro waa naga soo ogaanay al waa inay u suubataa soo maaha calamu shaksigana al uma suubado calamu jinsiga al ma gasho marka calamu shaksiguu lamidi ilaa nakiro alaa geli jirtay asaga aluma gelayso halkaas marka yuu kala mid noqday calamu shaksigii waa xukunka koobaad xukunka labaad calamu shaksi waxaad ogaataa lama idaafeeyo calamu jinsina lama idaafeeyo ma banaano inaad idaafaydo calamu shaksi iiri isimka lama idaafeeyo marka lagu yihahda mudaaf ma noqdo wey ee mudaaf ilayh ma noqdo maaha isimka haddaan ku yidhahda lama idaafeeyo macnaheedu waa maxay mudaaf ma noqdo laakiin waa la id waxa wey mudaaf ilayh waa noqdaa waa anagii hadda ku soo ogaanay marka macrifada laga hadlayay isimka calam loo idaafeeya calamu la daraje ekaana calamka la idaafayma isimka kaloo nakiradaha la idaafayna ee calamku mudaaf ilayhi noqona marka calam weligiis lama idaafeeyo mudaaf ma noqdo calam shaksiga calamu jinsiguna waa la mid weligiis lama idaafin marka xukun labaaduu kala mid noqday soo ma jeedin haye taasna wuu kuu sheegay wuxuu ku yihi walaa yudaafo saddex calamu calamu shaksiga haddii cillo kale gasho maalan calamnimadu soo cillo maaha maalaysarifa cillo kale hadday gasho sida taniis oo kale muxuu noqonaa maalaa yansarif ah, calamnimadu ayadaa cillahay ma ogtahay mid kale hadday gasho maalaysarifu noqona maalaysarifu noqona calamu jinsiguna waa la mid ah carabnimo uu haystaa haddii maalan taawtaniis ay gasho usaamata waa malaysari fucaala waa malaysari du'aala waa malaysari sababtoo a ah taawtaniis baa ku jirta waan carab marka cilo kale hadduu helo malaysari buu noqona inuu carabnimo haystay kutuse ah. marka isticmaalku kala mid yahay ma la fahmi markaas ah. ka soco marka calamka marka dhowr goora la qaybiya hadda qaybintii koobaad halkaasay noogu dhamaatay qaybintii kooaad maxaa loo qaybiye calamka calam shaksi iyo calam jinsi mar kalaa la qaybina fiiriya wayanqasimu lcalamu calamkii waa qaybsama ayda noqoshee ilasmin magac wa kunyatin kunyo wa laqabin naynaas ama koofaar calamkii mar kale hatuu qaybsamaa fiiriya wuxuu u qaybsamaa isim iyo kunyo hadda isimka maanta halkan waxaa loola jeedaa maa yuqaabilu alkunyata walaqab isimka isimkaa macaani badanoo loo isticmaala mar waxaa weeye maa yuqaabilu ficla wاlxarf ah, haddii la wadaha alkelimatu ismun wa ficlu wa xarfu isimku wuxuu ka soo jeedaa ficil iyo xaraf markaas halkan marka la joogana isimku wuxuu ka soo jeedaa kunyo iyo laqab saddexaa calamka loo qaybiya marka isim kunyo laqab isagaa mid walba kuu sharaxa wayanqasimu lcalamu calamkii waa qaybsamaa ayda noqoshee ilasmin isim ugu qaybsamaa wa kunyatin uu qaybsamaya waa laqabi falsmu isimkii kamaa maalnaa sidaan miaalinay ka zaydin iyo usaama oo kale wey ah. waxaad kaloo dhigi kartaa qaacida haddaad u rabto ism maxaa loola jeeda halkan sharxaa ku dhiga ana alisma hunaa maa wadica lidaati bikhusuusihaa waa lafdi loo dejiyey daatada gaar ahaan min kayri ishcaarin bimadxin walaa damin asagoon dareensiinaynoo ku tusayn oo aadan ka fahmayn ammaan iyo caynib ah, waa ism daatada loo dejiyey ammaanna lagama fahmo cayna lagama fahmo ibn iyo ab iyo um iyona laguma bilaabo isimkaas eh, kaasaa loola jeedaa ism ama alsma hunaa halkan waa maxay ism maa wadica lidaati bikhusuusiha waa lafdi daatada loo dejiyey min gayri ishcaarin bimadxin asagoon dareensiinayn waa la dhaa ammaan walaa dmn ceebaynna aan daresiinayn maba loogu talgelin adadaad tidaahdo muxamed qof caadiyah ti ah, ama kadbood waxaad tidhaahdaa waxaad tidhi cali qof cali ah ti ammaanna loolama jeedo cayna loolama jeedo macnaheedu maaha inuu caali yaho dadka ka sarreeya ma loola jeedo macnahaas maba loola jeedaba ah, waxaad arkaydaa dadka kan ugu faajirsa mid ah ayadoo magac looga dhigaa cali amase maxamed amase axmed ad arkay soo ma ah, marka ammaan loogu looma deji magaca calamka maxaa yeele inuu macno tuso loogumaba talagelin ah, mar hadduu calam ilaa asmaa gaara maan asmaada nabigu kuma jirto asmaada nabigu waana aclaam waana awsaaf macnay tustaa asmaada allah kuma jirto asmaada qiyaamuhuna kuma jirto asmaada qur-aankuna kuma jirto afartaas ka saar asmaada allah asmaada nabiga sala allahu alay wasalam asmaada qur'aanka iyo asmaada qiyaamaha aclaam waana awsaaf waana aclaam waana awsaaf laakiin dhammaan waxyaalaha kale waxyaalaha kale mar hadday calam yihiin macno looguma talageli awsaaf maa sifa maa oo macnoma tusaya he afartaas ka saa ism marka waa kuwaasoo kale waa zayd iyo saam oo kale walkunya maxaa kunya la yidhaah kunya maxaa la yidhaah maakii weeye sudirad loo hormariyey biabin ow ummin maxaad ibnin iyo bintina ku dar ah, sharaxa meel dambe kugu keenaye iskaga dar waa la badi doonaa ilaa toban shayaa la gaarsiin doonaa insha allahu laakiin hadda kitaabkan iska bilow maxaa la yidhaha kunyo waa asmaada lagu bilowday ab ama um lagu bilowday walkunyatu ma ism waye sudirad loo hormariyey biabin aw ummin wadaalika tusaalkii ka abibakrin oo kale wey abibakrin ab a loo hormariyey soo maaha waa kunyo waa taas abu fulan baad abu bakr wa ummi kulhum oo kale umu kulhum um a loo hormariy soo maaha khalaas waxaad tiraa waa kunyo waxaa la mid a ibn ibnu cumar ibnu cabaas bintu fulan haddaad aragto bint waa la mid ama ibnatu ibnatu fulan ale ibnatu waxaa leedahay waa kunyo waa kunyoad leedahay abiaari oo kale wy lsd libaaxa la libaaxaas waxaa la dhaha abiaari lix lix boqoloo waxaa la magac u leeyahy libaax lix boqol oo magac waxyaalaha kutusaayo waayo hodannimada iyo qannimada luqada carabiga annaga waa noo libaax halkaas midaan uhayn laakiin carabiga lix boqol oo magac u haya sidaas darteed ninka shaacirka carabka markuu gabyayo kii wasnigiisa waafaquu soo qaadana magaca wa ummi ciryad oo kale wey lilcaqrabi haraankii xaal u sugnaaday fiiri ummi ciryad waa calamujinsi walaqabu maxaa la idhaha laqab laqab fiiri laqab soomaaliga qaar waxay idhahdaan naynaas qaar waxay idhahdaan koofaar ah. marka caaqil oo kale asad oo kale caaqilka maahan ma ahan nin oo mas-uula qofaa caadiyaha wax iskala baxayan caaqil maxaa ula jeeda macnaha waa ammaana ula jeeda ama asadaa loo bixina asadka ammaana ula jeeda maxaa la asad muxuu tusaa geesnimo sooma marka magaca laqab la yidhaha waa magac tusaya ammaan ama tusaya liidnaan hoosayn walaqabu laqab maa magac weeye ashcara dareensiiyey birifcati musamaahu kan lagu magacaaba sarrayntiisa miaal baa horta miaali ka zayn اcaabidiin oo kale fiiri zayn اcaabidiin inta ilaahay caabuda quruxdoodii asaanata waa saa laakiin laba macneeyo la qabto calamka lama laqbeeyo laakiin macnaha luqada asalkeed waa saa inta ilaahay caabuda quruxdoodii fiiri amaana laga fahmaya zayn اcaabidiin amaan ayaa laga fahmaya oo cali bn xusayn ibn cali bn abi aalib wey laqabkiisii cali bn xusayn ibn cali ibn abi aalib ow amase bidacati daca bifatxi daad wa kasrihaa dicana waad dhihi kartaa dica bidicati aad dhihi kartaa bidacatina waad dhihi kartaa bidacatihi dacati musamaahu musamihiisa hoosayntiisu tusaa kan lagu magacaabayo inuu hooseeyu tusaa inuu hooseeyo uu tusaa ka badda oo kale fiili badda badda booloboolo shimbir oo waxa weya magaceed way marka nin dhan oo booloboolo loo baxshay kutusayaa nin kaas in hoos loo dhigay soo ma a nin dhana waxa leedahay badda booloboolo waa shimbir magaceed boolobooladu waa shimbir ya maxaa la yidhaha ceeljoog waka maasha allah marka noocaas wey marka eh, shimbirtaas ninka lagu magacaaba lagu ammaanay ma marka ceeljoog so maaha waxa weeyaan waa e, e, waa dhaleecayn wey xoogaa liidida ku jirta meeshaa soo maha waxaa lamid ah fiiriya waa anfunaaqa anfunaaqa nin la dhihi jiray jacfar ibnu quree aanaynaataas ka lahaa sababta loogu baxsho sharaxa wuxuu leeyahay aabbihiisa wuxuu gowracay hal geela dumar dhowruu isla qabay hilibkii u qaybiyey dumarkii hooyadiisaa soo dirta waxay ku tiri war or qaybtii nooga soo qaad aan hasha ku lahayn aaba u tago hasha qaybtaydii nooga soo qaad uu soo baahay dee wiil gaabshooba asaguna nasiib ma leh hooyadiisna wax badan waa murgeehe geed hadduu iska nacsi yahay hooyadii dhasha mogtaa culays waa u yahalla wax badanna iyadu dadka way ka haraysaa wuxuu yimid ayadoo lagu kala baxay un madaxi mooye wixii kale o dhan waa la qaa madaxii a meesha yaal hasha markaas aabihiisku yidhi shaanuka bi de asagaad leedahay marka qaado asaga adaa soo daahay halkaasan kala inta farta ka gelshay uu jiid wa <laughs> kale ma haye isagoo jiidayo sanka haya uu geeyey xaafadda dadki waa ujeedaan moogta ninkii dhammaayo jacfar la dhihi jiray magaciisa waa laga bedelo macnaha lagama bedelin magacii kale waa qarsoon anfunaqa magacaasaa ku dhegay anfunaqa anfunaqa khalaas jacfarnimadiiba wax ku dhawaaqayaba male wax ku dhawaaqayaba hmm baa kuwii marka markii dambe ka xanaaqaysa qabiil weyna noqdeen ninki qabiilkii dhammaa waxa loo baxshay reer anfunaaqa <laughs> qabiilkii o dhan reer anfunaaqa la dhihi jiray wayna ka caroo jireen marka la yidhaha markii dambe nin shaacira wuxuu yidhi anaa jeclaysiinaya ka leex wuxuu yidhi qowmun humul anfu wuxuu yidhi qowmun humul anfu waladnaabu hayruhum qom wuxuu yidhi sanka ah inta kalena dabada tahay qomkaasaa la gaaraya khalaas kadib waxay idiin jaa maanka reer anfunaaqaana la yidhaha Ah, inta kale waa fayn wey maxay yihiin kadib waa ku faani jireenaa li dadka maogta qaar fasaaxo badana la siiyaa jira magacii ay shala dadka ku daayeena kadib ku faanaya qawmun humulanfu waladnaabu kayruhu ah, inta kale waa undabo waa sayntii sanka iyo sayntuna ma sinno wallahu subxaana wa tacala aclam sala allah ala nabina